dariishadeenoo way jirtaa bay yidhahdeen wixii haddaba la isku lahaa ee milkiga la isugu lahaa haddana laba qaybood buu noqday wax manquul ah iyo waxaan manquul ahayn wax guura oo dhaqaaqa sida xoolihii iyo gaadiidkii iyo wixii lamidka ahaa iyo wax dhul ah oo hantidan maguuraanka ah shaaficiyadu waxay leeyihiin wixii maguuraanka ah keliya bay shufco gashaa waxaan guurayay iyo xoolahan socdaay wax shufco ka gasha maba jiro berri iska dhiman berri buuba wadkaa isaga dhici marka wax shufco xoog loogu kala qaato ma laha wixii caqaarka ahaa laba mid weeye isaguna inuu qaybsami karo inaanu qaybsami karin wixii aan qaybsami karin waxay dhaheen shufco ma laha waxaan qaybsami karin maxaa ka mida reer guriga dhanay isku leenahayba waa hal qol halkaa qol baynu shirkad ku nahay boqol kontanna adaa leh boqol kontanna anaa leh kaygii haddaan gada ninkii qasabma kagala wareegi kartaa cinda shaaficiya maya haddii la qaybiyo hadduusan qaybsami karin oo manfaco uusan yeelanaynin wax qaybsami kara bay shufco gashaabay leeyihiin intaasuu tilmaamay wuxuu yidhi bilkhulati inay wax isugu jiraan milkiga ah duun jiwaani laakiin deris maya derisnimo shufco laguma yeesho shaaficiyada iyo jamhuurtu ay qabaan wey fii yanqasimu wax qaybsami kara duuna maa laa yanqasimu waxaan qaybsami karinna isaga shufco ma galo wa kulli maa laa yunqalu waxaan meeshiisa laga rari karin oo min alardi dhul ah kalcaqaari guryihii iyo wakayrihii waxaan guryo ahayn oo beerihii iyo wixii lamida wey intaasay shufco geli kartaa wixii saddex wasfi yeesha bay shufco gashaa wuxuu dhulyaa maguuraan inuu yahay inuu qaybsami karo inuunan qaybsanaynoo la isku leeyahay saddexdaa markii leeleh shufco gashaa bay yidhahdeen maxaa lagu shufcaysanayaa bihamani lacagtii alladii waqaca calayhi اlbaycu beecii kale iibsigu uu ku dhacay lacagtii wax lagu kala gatay buu ninkani kula wareegayaa oo uu ku qaadanayaa faa'iide ii saar laguma laha marba haddaad igala wareegayso ood iga saaraysa meesha niyaho lacagtii wax igu darta mooyeen yeeli maayo laguma laha meeshii wuuba iska xiran karaa dowladdiiyo maxkamaddana waa waajib diineed inay garab ku siiyaan laakiin isna waxaa laga rabaa ninkii xoolihiisii inuu celiyo muddo intee leeg eg buu haystaa ninkaasi wahiya shufcadu cala alfawri deg deg wey fa akharahaa haddii uu dib dhigo maca alqudrati isagoo awooda calayhaa degdegii shufcada batalad xaqaa waa ka burayaa halkan wuxuu leeyahay haddii uu isagoo shufcadii awooda uu shufcadii durbo qaadan waayo batalad shufcatuhu xaqiisii wuu burayaa xadiid daciifana waa u deliishadeeno shufcadu ka xalli caqaali way yidhahdeen xarig dabar inta laga furayo awr unbay ku sugtaa awr dabar laga furay horay buu istaagaa sowma iyaduna waa sidoo kaleeto markay dhacdaba ka dabaqabsiga ka dababood bay u baahan tahay bay leeyihiin waa meesha xanafiyada musطalaxaadka fiqigooda ku arkay almuwaatabatu cala اalab durbo dalabka iyo codsiga inuu kusoo boodo wey uusan muddo sugin shaaficiyadu waxay ka soo reebeen masaa'il dhowray ka soo reebeen ereygaa wahya cala alfawri xaaladahay ka soo reebeen waxay yidhahdeen waxaa ka mid a ah, hadday labada ninee wax kala iibsatay beecoodu uusan laasimin oo khiyaaru shardi ay leeyihiin maalmahan ka soo fiirsanay iikaadii hadday ku kala maqan yihiin adna waadun sugi intay khiyaarka muddadii ka dhammaanaysee ay sheekadu ninkii laga yaaba inuu kusoo noqdo meesha oo kii ka noqdo ama kani ka noqdo hadday masalada khiyaaru shari yaallo wakti baad haysataa ee la sug inta khiyaaru shariga dhammaanayo waxaa kaloo yidhaahdaan hadday meeshu beer beeran tahay oo beerta midho ku yaallo dhulka haddii la kala gadanaya dhul intii la beeray midhihii ku yaallo beertii baxaysa tahay wakti baad haysataa inta beerta la goosanayo intaa isaga soo fikiro kharash soo urursoo isu soo diyaari un beertii marka la goostee dhulkii uu ninka gatay soo haro waxaa waa kanee odhe isaga bax macsalaama meesha ka baxay ka baxdhe waxba kuma yaali halka waad ka bixi kartaa bay waxaa kaloo la sugi bay yidhaahdeen haddii laguu sheego lacagta laguu sheegay waa lagu kala gatay ay lacagta ayna run ahayn waxay sameeyaan dadka wax kala gatay fuqahadu baabulxiyal kaga hadlaan in lacag badaan uusan ninka ka bixi karin la lagu heshiiyo laakiin lacagta runta lagu kala gatay intaa ay ka yartahay laakiin qiimaha waxaa loo sheegay ninkan lagu caydhinayo hadday sidaa ahayd oos dib runta ka soo ogaado igama gubato wey baninkaa u ogaaday waayo ninkan waxa loo sheegay waa la habaabiyey beentii maalinkuu runteeda ogaado uquhi sheekh beeni ma socotee lug la qabtay leedahaye beeci runtaa intaasoo haye waxaagi waa kan haddii beeca laga been sheegay maalinkuu xaqiiqada ogaado buu shufcadii xaqu yeelanayaa waxaa kaloo yidhaahdeen hadduu safar ku maqan yahay maalinkuu yimaado sanadna ha maqnaadee maalinka uu yimaado buu xaqa leeyahay taa iyadu waa nas xadiid wain kaana haa'iban yuntadaru bihi waa lala sugayaa waxay yidhaahdeen haddii lacagtaba kaashaan lagu kala gadanin oo ninku ninka waa ka gatay lacagtana igu yaala mudaheblaan ku siinayaa buu yidhi inta mudaheble laga gaarayo waad iska sugi karta adigana intuu bixinayuun la sug lacagta qaadanayo hadhow si ayna kaaga dhicisoobin oo ninkii lacagtii markii saa la yidhaahdo lacag maxaad bixinba ninkii maxaad lacag u celisaa waxba ma bixinin ninkii waxaad uga celiso usan lacag bixinin baan jirinba waxay yidhahdeen hadday agoon yihiin ilmaha ilmaha shufcadala agoon hadday yihiin ninka weligoodaa ah waxba la dadejin maayo tartiibbuu muddo haysana ugu soo fikiri wuxuu soo daraaseen maslaxadda agoontu maxay ku jirtaa waxbuu isugu soo jaabajaabayn intuu muddadu ka soo diyaargaroobayo curfan waa la sugi mar hadday agoon yihiin meeshan iyo ilmo caruuroo ninkani uu mas-uuliya weli ka yahay xaqoodu ninkii weligaabaa ah yardaahay ku buri maayo waxaa kaloo yidhaahdeen haddii uu yidhaahdo qofkan maba ogeyn in la kala gatay ama inaan shufaa xaq leeyahay maba ogeyn isna nimay ka qarsoomi karta uu yahay isna waa la aqbali inuu yidhah ninka waa kala gatay waan ogaa inaan qatana waan xiiseynayey laakiin sharcigan meel bay iga furan yahay dariiq sharcigan ku qaadan karo inuu ii furan yahay maba ogeyn hadduu yidhaahdo isagoo kaleetana nimay masaladu ka qarsoomi karta uu yahay ee nin axkaamta yaqiino lagu ogaa uusan ahayn waxaa laleeyahay haddaad xaq leedahay laakiin ninkii minhaajka akhrihi jiray in la yaqiinay shufca leeyahay ma ogeyn beenta naga dh adigii minhaajka akrisanaya masalada ku tiilaan hadda ma ogeyn oras ka tag baa laleeyahay waktiga waa dhammaaday waidaa tasawaja imra'atan hadduu ninka haweeney guursado calaa shiksin qayb iyo gabal iyo sahmi uu ku shirkadda buu ku guursaday guriganuu shirkad kula ahaa dadka boqolkiiba waxbuu ku lahaa islaam buu meher uga dhigay meherkaagii u qaaduu yidhi iyadana shafcaba ka furan tahay akhadahu shafiicu ninkii shafcada la wareegaya wuxuu u qaadanoo kula wareegi bimahri اmili iyadoo kale wax lagu meheriyo iska daa guriga iska ilowow meher baa lagaaga dhigay sow maaha adoo kale maxaa lagu meheriyaa adoo kale maxaa lagu meheriyaa maxaad uga jeedaa hooyada habaryarta walaalaha eedooyinka isku soo celceliyo maxaa afris dhexdhexaada oo lagu meheriyey intiibuu miiska u saari maca salaamu dhinta allah kugu anfaco akhadahu bimahli mili buu ku qaadanayaa wain kaana shufacaau dadka shufacada ee shirkada lahay jamaacatan koox hadday yihiinna yastaxaquhaa way mudanayaan calaa qadri اmlaaki say milkiga u kala lahaayeen bay u kala badsanayaan hadduu ninkan sheerkiisii gado sheerkiisiina rag badan ba wax la lahaa raggiibaa shufcada shirkad ku ah say u kala sheer badnaayeen bay u kala badsanayaan hadday wada rabaan hadday qaarkood ka tanaasulaan aynan rabinna iska rabaa qaadanaya iyo intay rabtaa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 xoogga la ysku darsanayo iyo waxaa la yidhahdaa sharikatu alwujuuh oo magac iyo aaminaadda lagu aaminaya lagu shirkoobayo dayn lasoo qaatay oo inta la caddeeyo laga faa'iidayo waxaynu soo tilmaanay iyadoo saddexdaa nooca inay laba nooc isku darman karaan waana masalada cashirkeennu ku saabsan yahay alqiraab ama almudaaraba labada magacba loo yaqaano masaladan waxaa weeye soomaalidu si kale u tiraahdaayo xoolaha nin baa ku shaqayn ninna xooluhu iska leeyahay xoolihii ninkan lahaa wareegay wareegayeen iyo ninkan xooggiisii iyo xamaalkiisii uu ordayey bay ribaxa iyo faa'iidada ka timid ku qaybsanayaan saa darteed ninna xooluhu iska leeyahay ninna shaqadii buu iska leeyahay hadday faa'iido timaadana ninkana xoolihiisiibuu ku faa'iido qaataa kanna xooggiiyo shaqadiisiibuu ku faa'iido qaataa haddii khasaaro yimaadana de ninkana xoolihii buu khasaaraa ninkana xooggiisiiyo shaqadii iyo waqtigiisiibuu khasaaraa masaladaasaa waxaa la yidhahdaa almudaaraba ama alqiraad baa la yidhaahdaa waana mas'alo culammada muslimiintuna ku ijmaaceen xilligii jaahiliyadii carabtana jiri jirtay waxyaabihii sharciga islaamku ogolaadana ka mid ahayd laga yaabo sirada nabigana in badan ku akrideen calayhi salaatu wasalaam xiriirkii isaga iyo khadiijo u horreeye dhex maray xoolo ay leedahay oo uu ganacsi la aaday inay ahaayeen si uu ribixiyo faa'iidada wax ugu yeesho marka waxa uu sameynayay qiraad ama mudaarabay ahayd masaladaasuu ka hadlayaa laakiin midda uu ka hadlayo waa midda basiitada ama mujaradada la yidhaahdo weeye in nina xoog keliya leeyahay nina xoolaha keliya leeyahay laakiin midda murakabada la yidhaahdo waa markii laba nin oo xoolo isku darsatay midkoodna xooggiisii ku dar oo shaqeeyo waa sharika iyo mudaaraba isu yimid weeyo alcuquud lmurakaba la yidhahdaa laba caqdi oo isu yimid weeye marna laba xoolaan isku darsanoo sharikatu amwaalin baa nahay marna xoolaheennii oo isku jira keligaabaa xoogga ay kaga shaqaynayo aniga dhinacayga mudaarabay ka tahay marka shariik mudaarib baa la yihahdaa marna shariik baa tahay marna mudaarib oo nin xoolihii ku shaqaynayaa tahay masalada waa masalo kaleo tuu ka hadlay hadda isaga ma aha marka wuxuu yidhi walilqiraadi qiraadka iyo mudaarabada asixitaankeedii arbacatu sharaa'ida afar shardi bay leedahay afartaa shardi haddii la helo xoolahan ku shaqee faa'iidadana aynu wada qaadanno sharcigu waa ogol yahayoo way bannaantahay bannaanaanshaheedaa guudna culimmada in badan baa soo guuriyey ijmaaca maadaama nabigu sugay calayhi salaatu wasalaam shardiga koowaad wuxuu yidhi an yakuuna waa inuu yahay calaa naadin mid kaashahoo caddaana min adaraahimi waddanaaniir waa inay lacag tahay waxaa lagu heshiin lacagtan waxa lagu shaqaynayo lacagtuna ay lacag kaasha tahay halka laba mas'alaa soo gashay marka markii lagu yidhaahdo lacag waa inay tahay alaab iyo badeecad kale ma lagu geli karaabaa su-aal imanaysa marka lagu yidhaahdo waa inay kaash tahayna dayn ma geli kartaa baa imanaysa masalada ah lacagta lacag inay tahay waa masalo ijmaaca ah, oo ibnulmundir iyo ibnu xasmi fii maraatib alijmaac iyo ay soo wada guurinayaan wax haddii ay lacag kaasha tahay qiraadku uu ku asaxayaa laakiin labada la ysku khilaafay waa labada mas'ale kale badeecad ma gashaa oo dharkii ama dhulalkii ama gaadiidkii iyo gawaaridii ama xoolihii nooca intii lagu dhiiboo la qiimeeyo intaasay ku qiimaysan tahay ku shaqeeyo iibi markaa kadibna faa'iida qayb baan noqonaynaa ma la ogol yahay mise lama ogola lacagtii uga garanayo waa la ogol yahay lacagta laakiin badeecad ma la ogol yahay in lagu heshiiyo badeecadan qaad soo gad ku shaqee lacagteeda gedgedi kadibna faa'iida qayb baa noqonaynaa masalada masale ay culimmadu si aada ah suumaan dhaafeen fuqahada shaaficiyada iyo airaada jamhuuru ahli lcilmi waxay yidhaahdeen ma banaana waxaan lacag ahayn heshiiska noocaan iyo kuma dhici karo waxay idhahdeen dhowr arrimood baan ka cararaynaa baabulbuyuuc algarar waljahaala waa la iska ilaaliyaa sababtoo ah muran iyo isqabqabsiguu keenaa mas'aladanna xaaje unbaa loo ogolaadaye waxaa jira jahaalo dhinacyo badan bay ka haysataa kowaye ninkan shaqada uu qabanayo ee xoolaha ku shaqeen laleeyahay ma xadidna wax yar buu qaban karaa wax badan buu qaban karaa nin iska leesi oo iska sexdoo caajisle uu noqon karaa nin firfircoon oo aada u dhaqdhaqaaquu noqon karaa shaqadii ma xadidno camalka ninkan uu ribaxa ku mudanayo waa camal aan macluum ahayn oo majhuula wey ribaxa uu u shaqaysanayo laftiisu iyo waxa uu yeelan doonana waa majhuul horta xoolahan inay faa'iidi doonaan iyo in kalaba horta war looma hayo hadday faa'iidaan faa'iidadu qadarkay la ekaan doonta lama yaqaano dhinacaana waxay idhaahdeen wixii haayadii uu ninkan u shaqaysanayey shaqadiisii hadday majhuul ahayd wuxuu rabay inuu gaaro helana waa majhuul haddii aada ku dartaan qiimihii alaabtu muxuu noqon karaa oo iyadana jahaalo gelayso wixii oo dhan baa majhuul fii majhuul noqonaya idhahdeen bal kanun macluum ha noqdo oo sidee bay jahaalo u geli badeecadda taalla aan ka soo qaadna gawaari wey ama aan ka soo qaadna dhar wey ama raashin iyo sonkor wey markii la qiimeynayo qiimaha maanta ay joogto waa iska qiyaas iyo qadaritaan weya wax lahuba ma aha sababtoo ah labada nin ee isku xiga baan qiimaha u dambeeyay ku gadayaan isku mid ahayn suuqa isku celcelisun baan dhahaynaa markaan qiimeynayna maahane qiimo rasmia ah ma laha marka koobaad marka labaad hala qiimeeyo marka la yidhaahdo haddaad saddex nin oo kala duwan marba yeerto ninba waxaa laga yaabaa qiimo gaara ah inuu ku dhufto saas darteed qiimihii waa un iska male eh wax la hubo maaha waxa ay badeecadani rasmi ahaan u dhiganto waktigaa la joogo marka baabuljahaalan horta qararku inuu sii batiya jahaalada baanu ka cararaynaa bay yidhahdeen jamhuurtu shaaficiyadu ka mid taha nin labaadna waanu diidannahay bay yidhahdeen xadiidkii cabdillaahi bni cumar nabigu alay slam wuxuu reebay nahaa can ribxi maa lam yadman waxaan damaanadaada gelin oon khasaarihiisu ku soo gaarin ama aan damiir iyo mas uulaadan ka ahayn inaad ka riixdeed ka faa'iidaan lama ogola masaladan badeecada haddii la yidhaahdana aad bay u dhici kartaa bay yidhaahdeen inuu ninkii ka faa'iido waxaan damaanadiisa gelin see uga faa'iidayaa alaab baa lagugu wareejiyey waatan alaabtii bakhaarkan taalla sonkortii waatan intaasaynu ku qiimaynay ku shaqo tag baa lagu yidhi maalmo kadib adoon meeshiiba ka qaadin qiimihii mid ka badan inaad ku heshaa laga yaabaa alaabtan adugu maadan soo galin mas-uuliyadteedana maadan qaadin meesha ay tiilabey taallaa adiga kuguma wareegin maalinna kaama dhimato laakiin faa'iidadan tii lagu qiimeeyey ka badan waxbaad ku leedahay sooma ribxumaa lam yadman baa ka dhalan bay yihahdeen saas darteed ribxumaa lam yadman maadaama layska reebay arrintan baabkaan xirna bay yihahdeen lacag keliya aynu istaagno kolba doodoodii taasaa ka mid ahayd saasay jamhuurtu qabaan culamada qaar baa baneeyeyoo waxay yidhaahdeen waxani mar haddii la qiimeeyo qiimana la isku waafaqo kaanbaa muctabara badee alaabta waa la gadaa lacagtana hadhow alaab hadday gasha waanu la qiimayn qiimayn marnaba lagama maarmee baashaan kusii adkaynina bay yidhahdeen dadke baabulbuyuucna asalkeedu waa ibaaxa ibaaxatulbuyuuc asalkii ahaa nas cad oo diiday haddaan la helin alaslu filbuyuuci alibaaxatu dinima yaho haqastaha qashqashinoo dadka haka qasine badeecada lagu heshiiye daaya qolayo halkaa la martay laakiin wejka jamhuurtii shaafiyadu ay qabaan ereygan ku salaysanya shardigan koobaad kaa wey marka labaad wuxuu yihi calaa naadin waa inay kaash tahay dayn ma gashaa mudaaraba mudaarabada daynta gelaysaayi waxay noqon kartaa saddex weji masalay noqon kartaa masalada koowaad daynta adigan ku shaqeen lagu leeyahay in lagugu leeyahay oo lagu leeyahay lacagtii aan kugu lahaa ee intaas ahayd niyow inoogu shaqeeyo faaida qayb baana waa marka koowaad marna waxay noqon kartaa lacag nin kale lagu leeyahay waxaa saddexayay kuwa ku isaga daraan alwadiica walamaana ammaanadii adiihaysay anoon kaala wareegin ku shaqee ma ku dhihi karaa haddii daynta qof kale lagu leeyahay maya sababtoo ah ninkan shaqee la yidhi xoolo looma dhiibin ninkaa kalena u dhiibi doonaa lama yaqaan inuu ka heli doono saa darteed caqdigani ninkan camalkiisii waa diyaar mudaarabada waxaa aasaas ah in qofkii tasliimu lmaali lilmudaaribi ninkan ku shaqaynaya xoolaha gacanta in laga saaro way ilaa muxuu ku shaqayn masalada marka waxay keentay haddii nin kaleba dayntii lagu leeyahay maal nin kale dayn loogu leeyahay hayru maqduuri tasliim lama dhiibi karo adna ma hayo adigana ma haysid nin kale gacantii bay ku jiraan asu asaasiyaadkii baabulqiraadi walmudaaraba ayay ka hor imanaysaa adiga dayntii lagugu lahaa mudaarabo ma gashaayoo qiraadoo ku shaqee ma lagu dhihi karaa cinda jamhuuri lah jamhuurtu waxay hahdeen may culamadaas ay u badan yihiin maxaa yeelay xoolahan waa dayn ninkii dayntii lagu lahaa haddii lagu yidhaahdo dayntii ku shaqee oo muxuu ku shaqayn maba haye laba mid buu noqdaa inuu mucsir yaho nimaan haysanbu xoolo heli karin in laga sugay ahaydee xooluhu ku shaqeeya maba yaallaan inuu muusir yahay oo xoolo haysto hadduu xoolo haystana laba suura yeelataa in waktigii daynta la gaaray iyo inaan la gaarin haddaan waktigii daynta la gaarin tasliimba laguma laha xoolihii inuu dhiibo saa darteed culamada qaar soo reebeen nin xoola haysta waktigii dayntana la gaaray lacagta ku shaqee aada haysay qolaa tiri ha asaxda nimayo lacagna wuu hayaa isagaana kaba haya haddii la hayana waa uun loo dhiibi lahaaye tuu hayey tii loo dhiibay ka dhiga waxaa iyadu bannaan ammaanada lacag ammaanood qofku u haysayna kuula heshiiya lacagtii ammaanadeed haysay yaynan iska oolina ku shaqey faaiida qaybna aan noqonno de waa lacag aad hayso hadda ken haddii lagu yidhahdana aad bixin karta wey taa iyadoo dhibaato ma laha shardiga labaad wuxuu yidhi wa an ya-dana waa inuu ogolaado rabbulmaali ninkii xoolaha lahaa lilcaamili ninka ka shaqaynaya fi tasarufi tasarufka waa inuu ogolaada inuu xoolihii ka shaqeeyo mulaqan inuusan iyadoon la kala qaadin si duuduuba oo gacantiisa xoolihii ay galaan oo maamulkooda uu u madax bannaan yahay baa looga jeedaa waa inaadan waxba ku xidhin oodan ganacsi gaara ku xirin oodan shaqo gaara u magacaabin oodan aag gaar iyo meel gaara keliyaad ka shaqayn kartaa aadan dhihin waxyaaba waa la ogol yahay inaad ka rabta meelo khatar badan iyo wixii quyuud sharci oo xaaraan uusan ka shaqayn karin oo kaleetada waa waajib saarnaaba laakiin wuxuu ku leeyahay mutlaqan waxaa looga jeedaa inaadan xadaynin tasarufkii iyo shaqadii uu ninkan qaban lahaa maxaa yeelay isagu wuxuu ka shaqaynayaa waa ganacsi saa darteed buu ribixa faa'iidada wax ku leeyahay ganacsiguna maalinba meel bay fursadi ka furan tahay ama alaabta laga ganacsan ha noqoto ama meelaha la geynayo dhulka loo qaadi ha noqoto ninkii haddaad meel ku xayirto ama ganacsi gaara ku xayirto inuu suuqba yeelan waayo dadaalkiisu khasaaro noqdaa laga yaabaa bay yidhahdeen midda labaad waxay yidhaahdeen dabada ha ku dheganaani ninkan waa aamiin gacantiisu nin xoole lagu aaminay baana ku shaqee la yidhaahdaa xoolihii inaad tiraada ku shaqee anna waan ku kor meeri oo waan kaa warqabi oo maalin walba markaad safraysa xisaabta ila soo socodsii oo lacagta soo dhacaysa akownkay ku dhacaysa waa inaan ogaadaa oo wixii gadma waa inuu meeshaa soo maraa oo alaabta markaad keenta waa inaad bakhaarkaa soo dhigtaa sahan dhiinbay dhee ninka ha cadaabin masaladaas bay shaaficiyadu qabaan waana jamhuuru ahlilcilmi waxa qaba in tasaruf madax bannaan loo sameeyo waxay yidhahdeen arrintaa wax ka hor imanaya hadduu dhaco oo ninka uu yidhaahda nin baan kugu dari kaa warqaba ama uu yidhaahda ninka xafiiska xisaabiyaha ah, anu inaan keenoon qoro weeye oo waardigaan ka ahayn ama bakaarkan soo dhig ama akownan ku wada qoranahay xooluu ha maraano wixii galaya wixii baxayaan wada ogaada hadduu yidhaahdo waxay yidhahdeen jamhuurtu batala alcaqd waayo ninkan xorba ma ahaba ninkana xooggiisa wuxuu baabkan mucaamalada loo huray inuu xor u noqdo tasarufkii maalku hadba meeshii faa'iidaad kaga heli uleh uu la aado hadda meeshaad faa'iide kaga helaya ula aaday ahayd saasay jamhuurtu yidhaahdeen fuqahada qaar baa yidhi dhib ma laha wixii aan tasarufkiisa xayiraynin xoolihii ninkii iska lahaa haddii uu xoogay ka yar xanuunsado oo inuu dood sheedaa kala socdoo ka warqabo uu doonayo waa la ogolyahay yidhahdeen qowlkaa dambe bay hadda albunuuq islaamiya qaateen oo baabkaa markaad wada gashaan akownbaa akown naga furaa lagu leeyahay lacagtoo dhan iyada ha ku soo dhacdo calaa kulli xaal mawduuca qaabka bunuugta haddaan mar ka hadlo baan sii tilmaami doonaa wejkeeda shardiga ow fii maa laa yanqaicu ama wax aan go-aynin wujuuduhu jiritaankiisu haaliban sida badan inaadan ganacsiga uu ka ganacsanayo xadaynin muطlaqan bay ahayd haddaad xadaynaysana waa in waxa aad u ogolaatee waxaa ka shaqaa tiri wax sida badana aan la waayin oon suuq la-aan ku dhicin waa inuu yahay badeecaddaadbadaadanka baahidooda waxna waa mid marmara waxna waa mid maalinle oo joogta ah wixii maalinlaha ee joogtaha ahaa aaggiisa inaadan ka xirin weyn sida haaliban badeecadaha aan suuqna waayin mararka qaarkood waxbarashadaa ka mid a ah. dee reerihii nin walba xayn caruuraa u joogta ciyaal oo dhanna meel waxbarasho in loo wada diro wey saa darteed meelaha waxbarashadu isagu hadduusan nuxur la-aan noqonin ma weyda dad waxaa ka mid a ah isbitaaladii dawooyinkii waxaa ka mid ah cuntooyinka waxyaabaha la aasaasiyaadka nolosha dadku aynan ka maarminan suuq la-aanta dhicin kuwaa waad ku xareyn kartaa wiil ama ninka waa ka qaad ama aaggaas laakiin shuruud waad u dhigi kartaayo meelaha khatarta iyo saasoo hadda uma socoto niyow xoolaha soomaaliya lama aadi karti waad dhihi kartaa oo meel dagaal ka socdo oo xabadi taallo ood meel kaga qaxi karto oo lagu boobi karo lagu biliqaysan karo xoolaha lama aadi karti waad dhihi karta waayo khatar baa jirta xoolaha markaad geedin tahay banaanka baadiyaha marayso meel tog dhexdii a ma degi kartid webi qarkiina ma degi karti waad dhihi kartaa waayo isagoo toga dhexdiisa degan haddii caawa meel fog roob ka doo daadkiiyo biyuunbaa wada qaadi soo maaha meelaha khatarta waad dhihi kartaa meel saa iyo saa iyo meesha iyo meesha ma aadi kartid khatar jirta darteed waayo qofka aduga xaq baad u lehdae maslaxada maalkaaga inaad u ilaashato sida isaguba maslaxada ribix iyo xooggiisa u daydayayo u raadinayo shardiga saddexaadi waa an yashtarita lahu waa inuu u shardiyaa ujratan juزan macluuman juzya gabal la yaqaano oo min aribxi faa'iidada ah qadar go-an faa'iidadu qasab ma aha inaad yeelataan oo konton konton u kala yeelataan laakiin boqolley bay noqotaa faa'iidadu saa darteed baabulqiraadi shardiga keliya ee ribixa uu ku asaxayo waa boqolley saad u kala leedihiin in la caddeeyo boqolkiiba toban baad leedahay ilaa boqolkiiba sagaashan baad leedahay boqolkiiba boqol haddii la yidhaahda baabulmudaaraba maaha waa daynaad siisay ninkan haddaad tidhaahdo wixii inoogu shaqey xoolaha wixii ka baxana adaa iskale tan waa waa diin wey adugu ama mudaaraba ama qiraad waxa dooni ku magacaabo kalaamkaaga laqwi wey waa dayn siisay wey haddii aad tiraahdo xoolahan ku shaqee waxaan kuu gartana arag iyadana caqdiga wuu asixiyo saad xoolahaaga ugu tabarucda inuu intifaacsado buu isagana xooggiisii kugu tabarucayo fiqihaan waxaa la yidhaahdaa alibdaac baa la yihahdaa alibdaac ali waxaa weeye nin shaqaynaya wax go-anna aan lahayn wixii loo garta arkaya wey caqdigaasaa waxaa la yidhahda heshiiskaas caqdulibdaac kaasna way bannaan tahay oo ninna xooggaagi ha sadaqaysanin ma dhihi karo laakiin qiraadku waxa weeye ribixii soo gala adna boqolkiiba intaasaad leedahay adna boqolkiiba intaasaan leeyahay kiinii raba ha badsaneed ku heshiisaan kii badsanaya waa alaabtan ku shaqe markay faa'iido intaasaad leedahay tiro go-an kun doolar baan ku siin sanadka akhirkiisa xooluhu waxay faa'iidaan kun doolar baan kaaseen caqdi baaila wey oo waxay faa'iideen oo dhanba kun doolar keliya hadday noqotan xooluhu waxay faa'iideenba intaad isaga u ballan qaaday hadday noqdaan kow haddaynan faa'iidinbana ama aynan gaarin faa'iidadu kunkisii doolara way hadha wixii muran iyo isqabqabsi xaajadii baad hadda ka bilowdeen baalxumada irida ka bilowdeen hiriqaad ka bilowdeene caqdigu saa kuma asaxo waxaa kaloon asixin markii la faa'iido horta kun doolar adaa iskale inta kalena boqolkiiba intaasaad ku leedahayna baail wey waxba kama jiro jus macluuma maba yeelan karo nambar go-ana intaasaad leedahay oo tiro go-an ah ma yeelan karo boqolkiiba intaasaa leedaha asixi ninkii xoolaha ka shaqaynayey wax ribixiisaa ka dheer ma kuleeyahay ribixiisa wax ka dheer ma kuleeyahay masaladani laba suuro baa la kala qaadi cala saxiixi walow qowlka adharka mashhuurka fi lmadhabi uusan kala qaadin ujrada iyo kharashkaasi hadday tahay wax camalkii uu keenayo oon manfacadiisu shaksiga u noqonaynine shaqadiibay u noqon alaabtii laga ganacsanaya dukaan kiray u baahatay in caymis la geliyey u baahatay alaabtii la rarayay gaadidii lagu rarayay gaadiidkii kharash buu u baahday meeshii bakhaarku alaabti tiile waardiyay u baahatay korantiya biyaa ku socoto in la bixiyo u baahan kharashaadka shaqada iyo manfacada camalka u noqonaya waa laga goyn faa'iidadeyna ka goyn wixii ka soo saafe noqdaa faa'iide la yidhaahdaa isagu laakiin wax manfacadiisa u noqonaya ma qaadan karo oo ribixii isagoo qayb kule mushaar kama qaadan karo ninka xoolaha ku shaqee la yidhi wixii ka soo baxana faa'iidada wada leenahay mushaar xaquma laha jamhuurta fuqahadu waxay u badayen hadduu shardi ku dhigana caqdigu faasid weeye waxba kama jiro sababtoo ah haddii uu mushaar xooggiisii ku qaato muxurri waxay ku qaadanayaa hal camal waxay ku salaysan tahay cadaaladdu waxaa weeye hal camal ood qabatay laba ujra kuma yeelan kartid hal shaqo ood qabatay laba ujra kuma yeelan kartid saas darteed xooggaagii ama nin ajiirahoo mushaqaalo aan noqo oo mushaar qaata dad badan baa qaato saa ku shaqeeye ama nin xooggiisii ribix ku qaadanaya noqo oo nisbadaadii ribixa haddii la helo sug haddii la khasaarana la khasaar dadka laakiin inta aan ogahay fuqahada laa khilaafa baynahum wax khilaaf a ah kama jiro in qofka mudaaribka ee xoolaha loo dhiibay shariiga maaha xoolaha wax ku leh qofka xoolaha aan waxba kulahayn lahayn xooggiisana ribax ku yeelanaya uusan mushaari iyo biil isaguu leeyahay iyo guri kiradiisa uusan ku lahayn xoolaha masalada intaan ogahay khilaaf fuqahada kama taagnaa raxmatullaahi calayhim jamiican shardiga afraad waa anlaa yuqadara waa inaan lagu qadarin bimuddatin muddo inaan lagu qadarin weeye waa inaan wakti go-an loo qabanino xoolahan hoo ku shaqee sanad ku shaqee labiyo toban bilood kadibna waynu kala xisaab baxaynaa waxaad soo heshaad leedahay inaan la dhihin waya leeyihin shaaficiyadu shaaficiyadu waxay leeyihiin muddayaan loo qabanin waxay u dhaheen caqdiga iyo heshiiska qiraarku waa caqdi jaa-is ah. nooca jaa-isu tarafeyn la yidhaahda weeye labada qofee heshiisa mid waliba waqtiguu doonuu ka bixi karaa maadaama waqtigaa doontaba aada ka bixi karto oo bimacna alwakaala ay tahay oo ninkan xoolahaagi aad u dhiibtay inuu ku shaqeeyana aad u ogolaatay waa bimacna alwakiil oo idankuu tasarufku tasarufayo waa min baabi alwakaala wey wakaaladana caqdi jaa-is oo nin waliba markuu raba ka bixi karay ahayd saas darteed maxaa looga baahan yahay sanad ku shaqee sanad ka hor iyo kadibba waa laga noqon karaa macnaheedu xoolaha in la kala qaadan markaa laga noqday maaha laakiin waxaa wixii ka dambeeya sidii loo cadayn lahaa ee loo kala bixi lahaa unbaa la bilaabi shaaficiyadu hal xaalad bay ka soo reebeen muddada waxay yidhahdeen hal mid baa la ogol yahay muddo qabashadeeda inaad tiraahdo xilligaa wixii ka dambeeya wax cusub ma soo iibin kartid wixii hore caddayntooda maahan oo wax soo iibsada ay ka reebaan shiraha laakiin bayca ay u ogolaadaan oo aleebtii alaabtiiyo badeecaddii gacantiisa ku hartay inuu sii iibiyo loo ogolaado halka xaalad bay ka soo reebeen oo ay yidhaahdeen ninkani waa in loo ogolaadaa waayo muddadaa kadib xoolihii unbuu caddaynayaa uu hayay markuu xoolihii caddaadaanna dee faa'iida iyo khasaaraa la kala ogaan markii la kala ogaadana waa la kala bixi kadib wuxuu mualifku wuxuu raxima allahu tacaala walaa damaana dandhow laguma laha cala alcaamili ninkii xoolaha ku shaqaynayey ilaa bicudwaani inuu xadgudba maahane inuu xoolihii ama dayaco ama isaguba dhib u geysta maahane xoolihii hadday si kala khasaara ugu yimaado isagu uu dadaalay ama xoolihii tuugayintii waxu yimaadaan dhacaan ama aafo samaawi ah baaba ku timidoo xoolihii xoolihii noolaa ee ganacsiga ku jiray unbaaba cudur dilaacayoo na ka dhigay dawana waxba kaga qaban waay lenimu malag isu galay maruuh mowd waa ka celin masale wey aanan maqal wey calays ciise yiri xoolo wadkoodii soo dhammaaday hadduu isagu meel xungeeyey ama asbaabta wax ku laha waa tacadi laakiin qofkii hadduusan isaga xadgudub iyo gaabis midna ka iman xoolihiina ay khasaaraan waxba laguma laha waayo isagu nin wakiilu ahaa wakiilkuna amiin weeye gacantiisa yaduhu yadu amaanatin wey waidaa xasala ribxun kadib ninkii saddex xaala mid buu noqdaa inuu faa'iide heloon khasaaraba iman faa'iidadii sidii loo heshiiyey baa loo kala qaadan in khasaaraba yimaadoon wax faa'iido la helin isna xooggiisuu khasaaray ninkii kalena xoolihiisiibuu khasaaray in dhinacna laga marna la faa'iido marna la khasaaro khasaariyo faa'ido bay dhacaan laba meel buu galayo waa ku khasaareen meel kaluu galayo waa faa'iidey maxaa la samayn waidaa xasala hadduu xasilo dhacdo ribxun faa'iido baa la faa'iidey wa khusraanu khasaare kalena waa yimid jubira alkhusraanu khasaarihii waxaa laga kabayaa biribxi horta raasamaalkii hore khasaaray baa la buuxin intay dhanayd wixii intaa ka bata baa ribixa weligaaba ilaa xoolihii raasamaalkii ay buuxsamaan